gacangacan suuliyo qofba gees harsaday dhegeystayaal halkan waa idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho kusoo dhowaada barnaamijka xog waraysi hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s waa habeen ay soo gelayso taariikhdu waxay ku beegan tahay lixda bisha sagaalaad labaatan saddex qodobada barnaamijka caawa ku dhagaysan doontaan waxaa ka noqon doona abaabulka ciidankaas iyo kala furfur uu ku sameeyey wasiirka arrimaha gudaha ayaa hawshaas ka dhalatay digniino dhowra aan siiyey inuu ka waantoobo ee xaqaldaacinta uu dagaalkaasi ku hayo na waa diiday sidaa daraaddeed waxaan goostay in ninkaasi shaqo jooji lagu sameeyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug oo faahfaahin ka bixinaya sababta keentay in shaqa joojin uu ku sameeyo wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug haddaba wasiir cabdiwaayeel muxuu arrintaasi ka yidhi marka koowaad horta wasiirka qofkii magacaabayba dana xilka ka qaadi kara madaxweyne wasiir ma magacaabay yuusan higaan yuusan dowladnin marka aduu hadda qof magacawdo haddana adigu qofkii waad ka qaadi kartaa berintooda yaa marka hore oo magacaabo horta golaha wasiirada ninkii magacaabay ma jooga wasiir cabdiwayl wuxuu meesha ka saaray in madaxweyne ku-xigeenka shaqadiisa aysan ahayn inuu xil magacaabo ama xil uu qofka qaado qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona dowladda federaalk ee soomaaliya waxay faahfaahin ka bixisay howlgal ciidanka xooga dalka iyo kuwa deegaanka ay kula wareegeen deegaano ka tirsan gobolka galgaduud maamulka gobolka banaadir gaar ahaan mas-uuliyiinta dhinaca ammaankana waxay sheegeen inay dardargelinayaan kulamada looga hadlaya ammaanka si loo xaqiijiyo amniga caasimada qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaaraha dalka waxa uu kulamo ka wadaa dalka qadar waxauna dardar gelinayaa sidii dowlada qadar ay qayb qeyb aynuga qaadan lahayd dagaalka lagula jiro al-shabaab qodobadaasi qodobo kale xubintii kalamaan sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan qodobadaasi sugaanta gabagabada barnaamijkeenan ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijkaintuu hawada ka baxaya waxaa inoo farsameyn doona salaad cabdulle aniga waa ayaanla waa mar kale iyo xog waraysi meel dhaxo oo la istaagaahi maanta soomaaliya kuma taallo ama shabaabaa tahay ama kan shabaab la dirirayaa tahay shabaab qoraqaada kula dirir gurigaaga ha ka ijaaran gaarigaaga haka ijaaran meesha uu jooga ha tegin dadka u sheeg carabkaaga kula dagaal wadaalika adcafuliimaantii waxay daba socotaa taas cadawaa hal laba ma ah waa shabaab qaraxa shabaab baasow ka soo bixiyey lacagaa lagu bixiya dhammaan wiilasha shabaab jooga wiilal taajiriin oo milyaneero oo xisaabaad ay ugu jiraan ma aha calidheeraha meelaha baqbaqlaayo shaydaanka iyo hebel deeriyaha mujrimka kale oo kasii weyn bangiyo baase uguma jirto baasadeenna waaye marka kan qaraxa isku xirxiraya dembiile ah baasadii lagu soo gaday qaraxaas laisku xirxiray kii bixiye dembiile ma aha waayo qofka loo sheegaayo oo caqligiisa uu aqbali karo dembiilaa tahay adaa ka weyn laanna adiga lacag haddaadan dhiibi lahayn ninkaan qaraxu isku xira ma heli lahayn kan lacagta dhiibaayow waa adiga dembiilaha koobaad waa adiga naftaada kuma badba badbaadi kartid kun qofood naftood in la laayo madaxweynaha jamhuuriyaddan ahay la iguma imaa karo la igalama hadli karo qof shabaab horta sidiisaba loo haysto may wallahi ninkaa waa loo yeer waa ku qasbanay maxkamadiisuu tagay ahlan wasahlan shabaab waay meesha war waa ka bax anaan la iigu imaa karin saraakiisha amnigaan loogu tegi karin nabadoon ma aha xildhibaan ma aha wasiir ma aha waxba ma aha shabaab xeer inanka daba socdo cudurdaar ma lahan gacangacan aynu ku bilowno barnaamijkeenan xog waraysi qodobkiisa ugu horeeyana waxa uu noqon doonaa madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug ayaa xilka qaadis waxa uu ku sameeyay sidoo kalena uu shaqada ka joojiyay wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug kadib markii uu ku eedeeyay inuu hagaldaacinayo howlgalka iyo sidoo kale dagaalka lagula jiro al-shabaab sida uu sheegay wasiir madaxweyne ku-xigeenka ayaa u waramay waryaheena axmed saciid axmed axmedow saaad ka warqabto galmudug waxaa ka socday howlgallo lagu sifeynaya khawariijta madaxweynaha qaranka iyo wafdigu hogaamiyanagana waa nala joogeen dadaal aad u badan iyo wakhti badan iyo hanti badan iyo maskax badan ayaa lagu bixinayey in labada degme ee galmudug u harsan in laga nadiifiyo khawariijta waxaa jirtay ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada galmudug inay ka qayb qaadanayeen ciidan kaloo maleeshid beeleed oo la yidhaahdo macawisley ayaa qayb ka ahayd abaabulka ciidankaas iyo kala furfur uu ku sameeyey wasiirka arrimaha gudaha ayaa hawshaas ka dhalatay digniino dhowra aan siiyey inuu ka waantoobo xaqaldaacinta uu dagaalkaasi ku hayo na waa diiday sidaa daraaddeed waxaan goostay in ninkaasi shaqo jooji lagu sameeyo wasiirkii hore arrimaha gudaha ee galmudug waa gartay marka sidaad la socoto waad aragtaan filayaa madaxweynihii galmudug axmed qorqoor waa uu ku hor yimida shaqajoojintaasi maxaad uga jawaabaysaa ayada taas waxba kama jiraan wey dastuurkay baalmarsan tahay waxayna cadaynaysaa waxayna caddaynaysaa madaxweyne qoorqoor iyo wasiirku inay isku ajenda yihiin xagaldaacinta howlgalka ee ka dhanka shabaab iyo fashilinta madaxweyne xasan sheikh oo runaantii daacadka dagaalka ayay taasi caddaynaysaa waxaan kugu caddaynayaa cabdiwaayeel shaqo joojintii lagu sameeyey waa dhaqan gashay ee hay-ad walba iyo cid walba oo la macaamishana waa lagu cambaaraynaya tallaabana waa laga qaadaya ilaahaydiira waayahay madaxweyne marka hore intaadan warqadda soo saarin madaxweynaha ma oo ma wada hadasheen shaqa joojinta wasiirka waa ogeysiiyey waanaan ka wada hadalnay balse mar walba mar walba wuxuu u ahaa dad isku fikir oo difaacanaya hal mowqif ay wada aaminsan yihiin ayay ahaayeen sidaa daraaddeed ma fiirsan karin madaxweynaha qaranko lala goynayo arrintaanna waa qiyaamo qaran waxayna mudan tahay in lagula xisaabtamo mas-uuliyiinta arrintaa ka dambaysa ugu dambeyn maxaad ku baaqi lahayd madaxweyne adigoo xaalka galmudug fiirinayo iyo sidoo kale dalku inuu dagaal ku jiro maxaad ku baaqi lahayd waxaan ku baaqayaa deganaan waxaan ku baaqayaa xasilooni waxaan ku baaqayaa dagaalka shabaab in daaca cad laga noqdo waxaan ku baaqayaa gardaamada iyo lugooyada lagu hayo madaxweynaha qaranka in laga joojiyo dagaalka khawariijta horey baan u sheegay siyaasad ma lahan qofkii siyaasad ka raadiyana meel xun baa u dambaynaysa ilaahay hadduu yidhaahdo galmudug saddex sano iyo bar xasilooni ayaan kusoo mataqaanaa kusoo jirnay dulqaadkayga iyo dulqaadka guddoonka baarlamaanka ayaa lagu joogay balse waa adkaysan weynay mana u dulqaadan karno dhabarjebin lagu samaynayo madaxdii qaranka laakiin madaxweynihii galmudug furinta dagaal joogaa soo maaha buusamaree banaankeedu jiraa dagaalkiiaan hogaamin una leeyahay wax ka jira malaha wax ka jira malahan waa waa waa igu sawir wey igu sawir wey kaasi wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahir ciid wuxuu u waramayey waryaheena axmed siciid axmed dhinaca kale wasiirka shaqo joojinta lagu sameeyey cabdi maxamed jaamac cabdiwaayeel oo isna la hadlay idaacadda kulmiye ayaa sheegay in madaxweyne ku-xigeenka aysan shaqadiisu ahayn in uu xil magacaabo sidoo kalena uu xilka qaado sidoo kale waxauu been abuur ku tilmaamay eeda ugu jeediya oo ah inuu xagaldaacinayo dagaalka lagula jiro al-shabaab eh, eh, qaabku dagaalka waxay ahayd arin eh, ahayd wax dadka ay aada la yaabeen oo lays oran karo kama fakarin madaxweyne dagaalku tilaabadaa ah uu qaadahayay sababtoo ah waxay boqolkiiba boqol hareer marsanay weeye nidaamka iyo dastuurka dowlada galmudug qof markaa xilkaasoo kale ku magacaaban oo ah oy ahayd isagoo qofka ilaalinaya lagama fili karaynin inuu wax intaa la ego xadgudub ah oo meesha uu madaxweyne ku-xigeenka ka yahay inuu ku dubdoo nidaamkeedii iyo sharciyadeed sababtoo ah legasi dhoorka madaxweynihii steedka baa jooga shamooyinkuna oo kala cadyahay madaxweynaha shaqadiisa mida wasiirkuba marka waxaan is leeyahay waxaan laga fiirsanin oo aan laga fakerin oo wax ka imaan kara aan la ogeyn oo iska cunfi arin cunfi aan lagu tilmaami karo bay ahayd tallaabada madaxeynku qaaday markii koowaadna maahan runtii waa markii labaad laakiin waxaan isleeyahay waxba u dhimi mayso jiritaanka iyo wadajirka iyo horumarka galmudug ku tilaabsanayso waxaan isleeyahay waxba u dhimi mayso galmudug dadkeedu waa dad maanta muxuu ahaa ka midoobay oo fahmay cid kastoo carqalad iyo muxuu ahaa waxaan masaalixeed ahayn ee wada dad fahmay weeye waxaana runtii waxaan uga tacsiyeynaynaa arrimaha saas oo kaleeta ah oo aan mas-uuliyadda ku dhisnayn in ay usoo laablaabataan iyadoo ka imaanaysa madaxweyne ku-xigeenka waaya wasiir sharciyadda u diideysa madaxweyne ku-xigeenka in wasiir ka tirsan golihiisa oo qaadis ama shaqo joojin uu ku sameeya maxay tahay marka koowaad horta wasiirka qofkii magacaabay baa dana xilka ka qaadi kara madaxweyne ku wasiir ma magacaabay uusan jileel uusan marka oo hadda qof magacawdo haddana adigu qofki ka qaadi kartaa berintooda yaa marka hore oo magacaaba horta walaa wasiira ninkii magacaabay ma jooga dastuur baa meeshu leedahay iyo xeerar iyo shuruuc baa jirtee ku qoranyihin yan madaxweyne ku-xigeenku shaqadee leeyihin isaga miyaa hawshaan iska labishe madaxweynaha u higmaday marka madaxweyne ku-xigeenku mana magacaabi karo mana ka qaadi karo waana nidaamka dowladdu ay ku dhisan tahay galmudug taasaa u diidaysa marka inuu wasiirla magacaabo wasiirla xilli qaado waaya warqada ka soo baxday xafiiska madaxweyne ku-xigeenka waxyaabaha ku qoran waxaa ka ah in wasiirka arrimaha gudaha uu xagaldaacinayo dagaalka lagula jira al-shabaab taasi maxaa ku jawaabaysa taas runtii waa wax lagu qoslo wey inta badanna jawaab male hadal aan macno ku fadhiin oo qofiiri eh, in laga jawaabo eh, runtii wax ay leedahay oo macno aan ma jirto eh, marku ku hadlahayana macno ma lahayn anugu haddaa hadda ka jawaabana oo nooca macno ii samayn mayso balse hadda hadda adduunkai su-aasheen waxaweye war iska been abuura weeye galmudug siyaasadeeda waxaa hogaamiya madaxweyne maxamed cabdi qoorqoor siyaasada madaxweynaha iyo qorshaha dowladda anuu ku shaqeeyaa wax ka leexsano kuma shaqeeyo wasiirna kumaba shaqayn karaba runtii kuma shaqayn karo maahay anigu horta askari iyo ciidamado kale maahay oo ciidan oo hadda faranta ku jiro oo ciidamo wata maahay laakiin haddana siyaasada galmudug baan anigu qayb ka ah adiga iyo madaxweyne ku-xigeenka arintan khilaafka ah dhowr mar ayay soo noqotay xaggee iska eegataan labadiina waxaan filaanaya qofka markasta wax sameynaya inaad weydiisaan tiradaan wasiirka arrimaha gudaha iyo adigu iska shaqamaayo adna madaxweyne ku-xigeen baa tahay wasiirkuna wasaaradda arrimaha guduhu jiraa marka meelaha anagu aan kasoo jeedna xataa marka la aado Eh, wax ma wada marka laga soo qaab guud ahaan inaanu gobol ka soo horjeedno wax ma wada lihin eh, haddana isagu madaxweyne ku-xigeenkii weeye melihi wuxuu rabaa dalkii wasiirka arimaha gudaha ana ooba socdaa marka waxaan is leedahay garasho daraan unbaa ka keenaysa madaxweyne ku-xigeenku inuu eh, wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulkeeda iyo degmooyinkeeda inuu ka dhex bixi waayo special hal degmood isaga oo galmudug oo dhan madaxweyne ku-xigeen u ah inuu haddana shaqo ka dhigto wasaaradda iyo cidda ay maamuso waxaan oran karaar oo garwasho ma rabshiin maayo madaxweyne ku-xigeenka waxaana leeyahay waayo aragnimada oo yar iyo mas-uuliyadda oo weyn taasaa saldhigu ahbaalnay cashiyo barnaamijka xog waraysi ayaad degeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho oo idinkaga imaanaya dowladda soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay howlgal ciidanka xooga dalka iyo kuwa deegaanka ay kula wareegeen deegaano ka tirsan gobolka galguduud howlgalkaas ayay dowladdu sheegtay in maalmihii u dambeeyaba halkaasi uu ka socdo qorshiis sidiina al-shabaab looga saari lahaa deegaanadaasi afyeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulaahi cali xaanood ayaa faahfaahin ka bixiyey soo dhaafnay ilaa afartan maalmood aan soo dhaafnay waxaase xoog ah oo laba kaclayn ah uga socday dagaal eh, dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan gobolka mudug koonfurta gobolka mudug iyo bariga iyo bartamaha gobolka galgaduud gobolka galgaduud haddaan u soo leexanno gobolka galgaduud ciidanka xoogga dalka soomaalida dagaalkaasna waxaa hogaaminayey waxaa ku jiray ciidanka ciidamada qalabka sida waxaana hogaaminayay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed daraawiishta dowlad goboleedyada iyo ciidanka difaaca shacabka saddexdaas ciidan oo ciidamada qalabka sida ciidanka difaaca shacabka iyo daraawiishta yaa dowlad goboleedyada markaas halkaa laga dagaalamayo ama dowlad goboleedka laga dagaalamayo daraawiishtiisa yaa howlgalkaas waday deegaanada galgaduud oo ciidanka cadowga gacanta looga dhigay lana sii eryanayo waxaa ka mida ah meesha layihahda ceel la helay ceel la helay waa deegaan aad u ballaaran oo tuula ah oo deegaanho dadku degan yahay oo goobo ganacsi leh oo dhulbeereedyo leh oo dhulxoolaad leh oo deegaan ho weyn oo la yaqaano oo muddo dheer soo jirtay marka aanan leenahay masalan ceel la helay dadku waxay qiyaasayaan magaalo ma aha deegaankaa lagu dagaalamayaa nimankan qorshahoodu magaalo layskuma arko mana joogaan magaalo dhulka kaymaha hawdka ahay galeen ciidamaduna waxay kula faltamayaanlaashana kula dagaalamayaan dhulka kaymaha magaalada ku wareegsan waa laga saaray firxadkoodiina wuxuu u fakaday u aaday waqooyiga gobolka gagaduud halkaasoo insha allah aan rajaynayno ciidamada dhanka koonfurta mudug ka soo dagaalamaya inay halkaas ku helaan iyo ciidanka baacsan ee dhexooda hadda ku jiraan in halkaas lagu gumaadaan insha allah rajeynayna isla shalayto waxaa gacanta cadowga khawaarijta laga saaray deegaanka la yidhaahdo dhabanna dhulkuhays dhabanna dhulkuhays ayaduna waa deegaan ballaaran dadku degan yahay waa tuulo oo meel ceelal biyoodoo riigaga leh oo meel dadku degan yahay waxayna ka carareen dhulka u dhow oo dhirdheer hawdkaahay galeen ayadana waa laga saaray waana la daba socdaa isla shalay daraatan leh daraato waxaa ayagana laga saaray ciidamada calowga tuulada la layidhaahda laba dulle dul af soomaaliga soomaalida waxaa loo yaqaanaa dhulka hawdka ah oo hoosna dhagaxa ka ah dul la yidhaahdaa oo geedaha adaga waaweyn ay ka baxaan laba dul bay leedahay meeshaas oo ah laba deegaan oo hoosta dhagax kaca dhuldhagaxeed ah korkana dhulka kaymana ah oo dhuldhirleeyah labadaas meeloodna waa laga saaray waxaa laga qabsaday dhul ceelbiyood oo dhowaan dadka shacabka ah oo ayagoo ay riig saarteen ay xoolahada ku waraabsanayeen oo ay isticmaalayeen ay ka cabayeen waa laga eryey oo laba dul deegaanka u dhow iyo dushaas agteeda dhul kayno u dhow oo laba mucaskar ay ka samaysteen mucaskar waxa weeyaan waa xerada ciidanka lagu tababaray dhibooga wey mucaaskaraadkaasna maanta waxaa jooga ciidankeenna halkaasaana waxay u tahay bar hogaamin eh, ciidanka ciidamada qalabka sida iyo ciidamada kale ee eh, difaaca shacabka iyo daraawiishta ee howlgalka ku jira intaas haddaan kaga soo intii intii howlgallaadu ilaa afartan maalmood shantan maalmood aan ah, hadda aan soo dhaafnay intii ugu badnayd baa isu soo dhiibtay hal hal saddex saddex yaa dadka u imaanaya sababtoo ah waxay u badan yihiin dadkii deegaanka u dhashay ciidamaduna waa deegaanka dadka gaar ahaan ciidanka iisheeg difaaca shacabku waa deegaanka iyo daraawiishtu ayagiibaa nin walba ninkuu yaqaana oo ehelkiisa iyo qaraaba iyo la ahaa telefoon usoo dirsanaya halhal labalaba ay usoo dusayaan taasina waxay ka mid tahay guulaha muhimka ah oo ah astaanta oo ah jabka iyo burburka iyo kala qaybsanka iyo khilaafka iyo tafaruqa ku dhacay cadowga ummadda soomaaliyeed ee muddada dheer ciqaabaya shacabka soomaaliyeed difaac hortaagnaana inaan lugahaya ku istaagno qarannimada iyo dowladnimada iyo cizigeediisi buuxa usoo ceshanno marka aan Eh, isla galgaduud markaannu kasii hadlayno degmada ceelbuur iyo degmada wabxo deegaanka wabxo waxaa u dhexeeya dhul hawd ah ama dhul kayn ah hadbuu si u yaqaano ayagana shalay dagaal baa ka dhacay waxayna u farxadeen dhanka waqooyiga galgaduud ciidankeena waa la daba socdaa ciidanku hadda ma jirto magaalo laleeyaha waa la qabsado difaac laga gelayaa ma jirto magaalada way ka cararayaan markay ka cararaan daraawiishta waxaan leeyahay booliiska dowlad goboleedka imaanaya ayagaa isteeshinkooda degaya ayagaa calanka jamhuuriyadda ka booliiska saararaya ciidamada kale oo dhan hadba cadowgaasu meesha daba dabagelayaan ayagaas eryanayaan taktikdoodii ahayd magaalaa la fariisanaya waa dhammaatay wax magaalada joogaya ah male madax tegaysa maleh bar hogaamin laga dhigan maayo la tegi maayo magaalooyinka magaalo waaweyn booliiska dowlad goboleedka shuqul ku leh ciidanku waxay eryanayaan hadba cadowgaasu meesha uu galo ilaa midka ugu dambeeya ama la dilo ama uu isdhiibo deegaankaas Ehm, dhulkaymaadka ah oo labada dagaal ceelbuur iyo wabxana saakay baa si buuxda looga sifeeyey ciidankuna waa dabagalay kala har ma jirto meeshay galaanba waa lala gelayaa geedkay harsadaan waa la goynayaa godkay galaan waa laga dabagelayaa surunkay galaan waa laga dabagelayaa jidkay galaan waa la jarayaa meel alla meeshay maraan jiqinjiqintay jiiraan waa laga daba jiirayaa ma laga harayo ilaa iyo dhimasho iyo gacanta lagu dhigo cadowna waxaa la yidhaahdaa waxaad ka adkaataa markaad ama gacanta ku dhigto ama aad disho hadii kale kamaada adkaan maada ka guulaysan magaalaha qabsaday iyo waa fariisanaya iyo waxaas waa laga baxay hadda qorshahaas taatikadaas waa bedelay koonfurta gobolka mudug isagana waxaa ka socday howlgal afartii maalmood aan soo dhaafnay deegaano badan oo muhim ah oo ayagu ay joogeen magaalooyin ayagu ciidankeennu joogay laakiin dhulka baadiyaha ku wareegsan ayagu ay joogeen baa laga sifeeyey deegaan magaas waxaa ka ah hadda cadowga laga sameeya bacadweyn bacadweyn ciidankaa joogay dowlad goboleedka e, daraawiishta dowlad goboleedka iyo ciidanka difaaca shacabka iyo cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed baa joogay laakiin waxay joogeen meelaha aan ka fogfogeyn kilomtr toban kilomitr jirtay joogeen iyagana shalay baa deegaanadii lagu filayey oo dhan oo lasoo sahmiyey oo sahanka uu soo xaqiijay dhammaantood waa laga saaray waxaa kaloo laga saaray bacadweyn meesha la yihahda shabeellow shabeellow deegaanka la yidhaahdo oo ayadana koonfurta gobolka mudug ah oo ay ku dhuumaalaysanayeen ceel biyood leh oo deegaan shacabku degan yahay sashaat waa laga saaray isla shalayto waxaa laga saaray qaycad meesha la yidhaahdo oo deegaan aad iyo aad muhim u ah oo hadda ka hor ay maxkamad ay dadka ku layn jireen maxkamad ga dhisnayd waa laga saaray camaara cimaaro ciidankaa jooga laakiin deegaanka ku wareegsan bay joogeen oo dhulka awdka ay joogeen iyagana waa lagula dagaalamay meeshii ay u carareen oe aadeen baa laga dabarraadsaday maaha meeshii laga saaray in ciidan joogayo maaha meeshuu u orday baa loola ordaya ma geedkuu galaa lala gelaya godkuu galaa lala gelayaa dhimasho iyo gacantoo lagu dhigo insha allahu tacaalaa labadaas midkood iyo cadow ku dambayn doonaa guulahaas isdabajoogga eh, eh, haase dhowrkii maamood aan soo dhaafnay ka dhacay galmudug hawlgalkeena si xoog badan oo iscanaanasho is-abaabul iyo diyaargarow xoog badan ayuu socdaa oo aan dowlad goboleedka iyo ciidanka dowladda federaalka iyo ciidamada noocyadooda oo dhan ay ka wada howlgaleen buu ku socdaa si fiican iyo qorshe habaysan tactikal hagaagsanna uu ku socdaa insha allahu tacaala wixii isbedel xaaladeeda iyo wixii isbedelka guulaha la gaaraya iyo annaga ayna soo socodsiin doonna waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inaan mar dhow gobolka la yidhahda galmudug inaan ka waayi doonno khawaarijta al-shabaab oo mid dhintay mid la qabtay iyo midda soo dhiiba noqdaan insha allahu tacaala wabilaahi towfiiq kaasi wuxuu ahaa afyeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulaahi cali caanood oo faahfaahin guud ka bixinayay ciidamada dowladii dadka deegaanka howlgal ay ka sameeyeen gobolka galgaduud waxaay al-shabaab kala wareegeen deegaan horleh barnaamijka xog wareysa degeysanaysaan idaacadda kulmiye ayuu idinkaga imaanayaa mas-uuliyiin katirsan maamulka gobolka banaadir gaar ahaan gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda ayaa sheegay in markasta ay muhiim tahay in la dardargeliyo amniga caasimada muqdisho maadaama gobolada dalka uu ka socdo howlgal lagula dagaalamayo al-shabaab sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda maxamed axmed diiriyeyaba waxa uu sheegay in la abaalmarin doono mas-uul ka tirsan degmada dayniile oo uu sheegay inuu ka hortagay qarax loo soo gudbin rabay gudaha caasimada muqdisho waxay warbixin naga siiyeen ayaga oo dhammaystiran xataa hay-adahoodii ammaanka saldhigyadii ay la joogaan degmada iyo shaqooyinka ka socda aad iyo aadaan ula dhacnay shaqo qurux badan ayaa degmada ka socota halkan aad arkaydiin waa beer degmada ku dhex taalla waa arkaydiin sida loo dhereeyey oo loo qurxiyo dabcan maamulka degmada ayaana gacanta ku haya warbixin dheera kala qaadanay waxaan ku ballannay shaqooyinka sida hadda ay u socdaan in meel ka sii sarrayda la geeyo la dardargeliyo degmadan waxaa ka socda shaqooyin kala duwan amnigiiya ka socda oo gacan adag lagu hayo hay-adaha ammaanka iyo maamulku har iyo hameenba ay ka shaqeeyaan shiftiyo kala duwan ay galaan waxaa kaloo ka socda horumarintii arrimaha bulshada dhammaanteedna waa ka socotaa marka waxaan leenahay gudoomiye hawshaas halkaas ka sii wada waa hawshii maaragta laydiin idmaday oo maamulka gobolka iyo dowladda aad mas-uulka uga ahaydeen wakiilkana uga ahaydeen marka waxaan ku bogaadinaynaa shaqada quruxda badan oo aa haydiin waxaanan inkula dardaarmaynaa inaad kasii qurxidiin sidaas aad kasii qurxidiin waxaan ognahay maalin dhoweed oo dhowr maalmood hadda laga soo wareego degmadan dayniile waax ka mida ah ayaa waxaa gudoomiye waaxeed ama gudoomiye laameed hadda ninka ah waaxdaas iyo ciidanka booliiska oo wada howlgalaya ayaa baabuur qaraxya siday oo magaalada u soo siday meeshaas ku qabtay eh, gacanbirahay ku qabteen kadibna baabuurkii dhagarqabayaashii markii laga soo dejiyey waa uu qarxay eh, waa uga mahad celinaynaa horta marka koowaad aad iyo aadaan ugu bogaadinaynaa guud ahaan maamulka degmada gaar ahaan maaragtay eh, gudoomiyihii isaga eh, iyo ciidankii qabta intaba waa uga mahad celinayna sida quruxda badan taas waxay muujinaydaa haddii la wada shaqo tago oo maamulka degmada iyo hay-adaha ammaanku ay isgarabsadaan oo shaqo tagaan oo dhammaan waaxahoo dhamman sidaas u wada howlgalaan oo harya hameen soo jeedaan oo shiftiyo kala duwan ay galaan sidaas ayaa cadowga maaragta loola dagaalamayaa loona qabanaya waxaan ballan qaadaynaa halkaan maantay in la dallacsii doono hadduu ilaah yidhaahda maamulka gobolka banaadir uu dallacsii doono mid shaqo iyo mid maaragtay moraal intaba inuu dallacsii doono gudoomiye waaxeedkaas waxaana rabnaa gudoomiye waaxeedyada kale ayaguna inay ku daysadaan gudoomiye waaxidku shaqada bayska dadka haaya waa oo rasmiga ah, maadaama waaxdii uu wakiil ka yahay qofka la rabo deegaankii dadka degan sida loo kala degan yahay waxa maarata guryaha ku soo kordhay dadka ku dhex jira qofka la rabo inuu maamulka warbixin ka soo siiyo gudoomiye waaxidka waa shaqada ugu culusna asaga haya hadduusan marka asagu uusa ciidamada horkicin oo maamulka horkicin oo uusan dhihin meeshaana wax ku jira meeshaana maaragta wax ka qaldayin gurigaana ka shakiyey macnaheeda waxa waaye degmadaas ama waaxdaas qofkii rabaa kusoo dhex dhuumanaya hadda kadibna waaxda ay wax ka dhaceen dadka mas-uulka ka ahoo si hoose mas-uul uga ah waa lala xisaabtami doonaa xisaab gooniya ayaa lala geli doonaa ciidamadii maanta diyaaray idin yihiin ayagoo degmadii iyo maamulkii la shaqaynaayo oo diyaar ah dadkii marka ka faa'iidaysa lahaa la rabaa inaan noqonno annagu oo degmooyinku ay noqdaan oo maamulka degmooyinka gudoomiyaha degmada uu sii daadejiyo kulana xisaabtama shaqadooda hay-adaha ammaankana waa u mahad celinaya iyaguna sida ay ugu hawlgalaan magaaladan ay ugu hawlgalaan gaar ahaan degmooyinka cirifka jira oo hadda degmadan ay ka mid tahay oo khawaarijtu in badan ay meelo ka mida ah wax ka soo tuurtay ayadana siday gudoomiye haryahamiin a ugu soo jeediin oo aad eh, intaan anagu ognahay intii aad nooga warateenba aad shiftiga ugu jirtiin oo shaqadaas haryahamiina u haydiinna waa inkaga mahad celinaya cadowga haddaa la iska kaashan haddaan loo soo jeedin haddaa maaragta maamul iyo ciidanba la wada shaqay waa dadkay ku soo dhex dhuumaalaysaaye waxaan si gooniya ah rabaa ugu dambays inaan kaaga mahad celiyo sida quruxda badan oo hay-adaha ammaanka kuwa maaragtay aad deegaanada lahayn sida aad dibujedinta ugu samaydeen oo aad teendhooyinka ugu dhisteen oo masqulaha ugu dhisteen oo maaragta ah xaaladooda uga warqabtiin waan kala dardaarmayaa aadaad ugu mahadsantaha gudoomiye sii xooji hawshaas ciidamadaas ammaanku waxa ay rabaan ammaankeeda inay waardiyaan lambarwan waxaa ka ah degmada markaas ay joogaan meeshaan waa meel maaragtay eh, xuduuda markasta waxay isku dayaya cadowgu inay wax ka soo tooran inay ka soo gudbaan marka waxaa laynka rabaa inaad soo jeediin ciidamadana aad garab siidiin waa ognahay inaad garab siidiin ayaguna waa nooga warrameen adiguna waa nooga warramta annaga aadaan ula soconnaa eh, degmooyinka kuwa maaragtay saraakiisha iyo ciidamada la shaqeeya ayagaaba sheegayo oo aqarinaynoo le gudoomiye hebel waa nala shaqeeya waa hebel waa nala shaqeeya gudoomiye ku-xigeen hebel waa nala shaqeeya ayagaaba leho aqarinaynoo maalin kasta waxay ka sheegaan maaragtay shirarka ka sheega marka waxaan gebangabadii leeyahay degmada dayniile iyo maamulkeedu aad iyo aad aad u mahadsantihiin shaqada halkaas ka sii wada waa la xisaabtamayaa xisaabtanaa jira midda arrimaha bulshada horumarintooda ah horumarinteeda ee degmadan aad ka wadeenoo dadka shacabka loogu adeegayo iyo midda amniga intaba labadaba sidaas gacanta ugu haydiin gacanta ugu sii qabta si fiicanna uga sii hormarya hadduu ilaaha yidhaahdo ninkaas odagaana insha allahu tacaala sidii aan sheegaba waa la dalacsii doonaa hadduu ilaaha yidhaahdo gudoomiye waaxeedyada kale iyo maamulada kalena inay waxaan rabnaa ay ku daysadaan ninkaas gudoomiyahaas waaxeedkaas inay ku daysadaan oo ay sidaas u shaqeeyaan oo ciidamada ay ku shaqeeyaan because waxaa jira bara badan ama jagboyntiyo badan oo waaxaha ku yaala waaxahaas marka waxaa la rabaa ciidanka degan gudoomiyaha waaxdaa la rabaa inuu hago marka sidaasaa la rabaa in loo shaqeeya haduu ilah yira aad iyo aadaad u mahadsantihiin maalin wanaagsan mar kale waxaan rabnaa inaan kaga mahad celinno wada shaqayntiinna iyo soo dhowayntiinna quruxda badneed ee maanta intii aan la joognay iyo warbixinadii quruxda badnaa oo sida maaragtay caafimaadka qabta loo wada doodo oo loo wada hadlay wada shaqaynta iyo maaragtay haday taha hayadaha ammaanka iyo maamulka gobolka iyo degmadana loogu ballamay adinkana waxaan rajaynaynaa inaad halkaas kasii fuli doonteen ilaah yidhaah aad iyo aad mahadsantii gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir ayuu kaasi ahaa gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo qalawaada guracan markan waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan ee barnaamijkeenan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan faayada konfi baby iyo caanaha konfi lax sidaanay ilmuhu uga qosliyaan warshada isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso war kalemaanay war mahaysana ciidanka waa gurguurtaa la yidhi waxaan maqli jiray hadday adiga kula tahay damacyow halmoogi ugunkayga baxaya iska heesinuu yahay warwad malahaba udaye warwad mudaye haddaan midigta kula helo hilba haaga waan karin waan cabdulla waxaad ka tagtay markaan habeen qura hurda nabaad u seexdaba soo hees waalwaaleed habluhii ma qaadaan warwaaqlow digniin iyo jaalle dhaaftee roose qaado sababtoo a ah geedkii kalemaano awalba waa laayad sii waash hawl maraysa haddaan midigta kula helo hilba haaga waan karin ayaa taagantahay soo hees walwaaleed eed hablo iima qaadaalama meeliyan dhumi jidaan jiraleeray warwaaqlaha la yaabina waa hore loo yidhi warafiya shimbiri war isuma hayaan warwaad maalaahabawdaye warwaad maalaahabawdaye nin khayrkii hayaamo higsanaayabanahay walalaha kaa cafiya nin khawaariji haysato asaagii tiigsan maaye horseedku abar ma sheegine hayaankuna geedi weeye haraadna ka mayne yadheegi jari waar madayow soo dhaaftaye hadda aan dhammayn kujar hadalka kujar kujar hadalka hadalka kuba jar hadday kula tahay qaanyow hagoogani hadalka aad kala guri inuu hawsha iga celin warwad malahabawday warwad malahabawday horaanku ogaade wax la hooriyaa dhimay war kalemaanay war ma haysiine eh. madaxweynihii maanta degmada aadan yabaaluu dig ka yidhi hayehe madaxweynuhu mugow aadan yabaal tegay shabaabkii ma ku yidhi aadan yabaal u soo aroor amaalna kuuma ergane warwarkaan naga dhex gelina madaxweynuhu abaabulkii uu furumaha midba meel u tegayeebuu ka wadaa warwad malahabawdaye warwad malahabawdaye haddaan midigta kula helo hilba haga waan karin miyuu khawaariijta ku yidhi bow madaxweynuhu garcad ma booqanahayaa war walla weynay war ma haysaane buurtii gacanlibax jamhaddii way ka soo degeen dee waana la heshiiyo furinta kale soo aadeen warwaaqlow warmoogaa tahaye gooja cadde mar horaa lagu kala baxay bowaa la tahay warwaaqlow dimuqraadiya aanu baartaana furug muqdhamadasaana waar wallo weyn intaa garanaysan way dhaaftaye gudoomiyihii faysal cali waraabe furinta hore oog buu joogaa beekaamna oo u xidhan yahay somalilanna way sracdo xaalkeedu wuxuu marayaa dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa war kalemaana war mahaysaana ciidamadii ayadan dhaqaaqa laga waayey eh. way ruqaansadeen jilbiya jamaama may tageen warwarkaa naga dhexgelina ceel la helaya dhulkaleba way tegeen soomaalilema eelshidaale ku helay warbaubiykululeboosaasu ku yaalla war miyaynaan maqal jacaylkeennii berigii biyo kululayaal iyo badaan kaga qubaystay buuldheriba caashaqu eh. batalaalaynu dhigay eh. cakuye lasoo booqda moogtaay warwarka ha naga dhex gelinine eh. ciidanka ceel la heli tegay ceelgarasna waa u gudbayaan ceelbuurna way joogaan warna miyausan tiro badaniidana buur ku yaale eh. eenkeedu leedahay walgobsidii malahayne dhinacan waa gebagaba dhinacaagana waa loo soo gudbayaa warwar ma haysiina rag badan oo khawaariijta ka tirsan ma la qararamsaday hadda mayse soo dhiibeen waar ma gacmahay taageen warwarka ha naga dhex gelinine rag kalay la soo xariireen baa la yidhi eh. hana la badbaadiyayna leeyihiinaa la yidhi tahay madaxweyne xasanna waxay dhaheen haddowna tuuta noo gasho noogaba sii darane adna waxaan dhihi lahaa cabdille iyo guurow rag waa kii dagaalame e rasaastiiyo qoryaha soo inaad garabsataan maahan aryaadhaha shamigay cabdulana waxa uu yidhi how arrintuusay uu taal iyo ismaleesay wax ah uu arkaan arrintuusay uu taal iyo ismaleesay wax ah uu arkaan war kalmaanay war mahaysaan khawaarijtii gobolka shabeelle dhexe beeraleydii webiga jiinkiisa warmay xaaskiiba loo qaaday yeeriyeeriyam yahaasku qaadiyam yadheega jari war yaxaaskii khawaariij cuna waa ehlu janno hayay warkaas waaba mujaahid war nala waalateen gobolka shabeellada dhexe beeraladii webiga jingiisa shabaabku cunaqabateen bay ku soo rogeen waxaad tabci kartiinna male bay yidhaahdeen waana kooxa yaro webiga ka soo gudbay baa la yidhi war bashiiryeeru boosaasaan kugu ogaaye yaa shabeellada dhexena kaaga soo warramay ma dunyadu waa dhijitaal adigu bagalgalan baa ka soo warranta war ama galgala ha joogaan ama shabeellada dhexe ha joogaane khawaariijtu meel kastay joogaan looga hari maayo iga kula tahay qayahow hagoogani hootadaadii qari inay hadiimay noqon warwad malahabawday wad malahabawday haddan midigta kula helo hilbaahaaga waan karin warkalamaali anugu waxaan idhihi lahaa madaxweynahoo jiidda jira oo muddaba joogay guryihiinna inaad jiifataan waa jusaarnimo warwad malahabawdae oo malahabawdae raggayrkood odhayaamo higsanaya baan nahay an waliba liyaabana reer mudugilama bilaama soob is ahayan war halkan dagaal baa nugu dhaafahaya erijiran maynba hawaynoon fidhiyan war khawaarijtii waxay ka maraysaa wakhtigii u hagoogani waan marin habaabaye halkee baan habeenkiiyo maalintii u hoydaa warway malahabowday haddii midigta lala helo hilbahooda waan karin udaye eh. oo talaahaba udaye eh. tuugii la soo helo xukunkiisu eh. waa tuug yaa haddan midigta kula helo hilbahaaga waan karin joodariyada dubay dadka ruuxa ku jiirta ugu sarreeya dunida warshadda isbuunyada ee dubay xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog warayso ad kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana heesta gabagabada ee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo